alcabdu inahu awaab macnaha addoon wanaagsan oo daa'iman ilaahay u toobad keena id curida calayhi bilcashiyi saafinaatu ljiyaadi markii loo soo bandhigay oo waxa weye maaragtay fardihiisii galabnimo fardihiisii wan wanaagsanaa loo soo bandhigay faqaala inii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbii xataa twaarat bilxijaab waxa uu yidhi nabiyullaahi sulayman calayhi salaam waxa i mashquuliyey oo aan jeclaaday oo dikrigii ilaahay iga mashquuliyey maaragtay ilaa qoraxdiiba ay dhacday maaragtay fardihii iyo wanaaggii wixii uu ku mashquulsanaa rudduuha calaya fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq igu soo celiya buu yidhi oo ii keena markaasuu waxa uu gudagalay inuu ka masaxayo maaragtay qoobabka iyo qoorta fi suuqi walacnaaqa marka aqwaasha culummadan ku caddayn doonaa bal waxaa loola jeedo kalaamka way kabacdi markaas ayuu wuxuu sameeyey ilahay uu yihi walaqad fatannaa sulaymana wa alqaynaa calaa kursiyihi jasada uma anaab waxa weye nabiy llahi sulayman iyo habkii loo imtixaamay oo loo fidneeyey ayaa ilahay halkaana kaga hadlay qaala ibnu kahiir raximah waxa uu yihi anahu ilaahay wuxuu inoo sheegay halkan yadkuru tacaala anahu wahaba lidawuuda sulayman calayhim assalaam nabiy llahi sulayman inu nabiyullahi daawuud inuu ilaahay siiyey sulayman oo wiilkiisii ahaa kabacdina ilaahay waa ammaanay oo waxa weeye wuxuu ku ammaanay inuu yahay mid daa'iman ilaahay u toobad keeni jiray ayuu maaragtay ku ammaanay kabacdi ba ilaahay wuxuu xusay arrintiisii maaragtay fardaha oo assaafinaat ljiyaadi marka assaafinaat waxaa la yihahdaa bay yihahdeen culummadu maaragtay waa fardaha marka lasoo istaajiyo oo la keeno saddexda qoob ku istaaga oo intay jeeniga hore kor u qaadaan oo waxa weye maaragtay saddex lugoodna ku taagan yihiin ayay qoob laabaan oo waxa weye kor u laabaan qoobka oo waxay sameeyaan maaragtay eh, intuu qoobka hore oo matalan lugaha labada lugood oo hore ayuu mid ka mida intuu laabo kor soo laabo ayuu dhulka dhigaa ciddida oo waxa weeye ciddida ayuu dhulka saa u dhigaa isagoo markaa waxa weeye wanaag iyo qurux weeye marka markay noocaa tahay waa wanaag iyo qurux bay leeyihiin culummadu oo faraska noocaasa aad iyo aad bu u wanaagsan yahay bay leeyihiin oo waxa weeye quruxda iyo wanaagga fardaha qiimahan oo dheereeya ayaa saa u istaaga bay dheheen oo markuu diyaar garoobayo wey aljayaadna waxaa laga wadaa bay dheheen macnaha almu eh, almudamara waxa weeye fardaha inta cuntada laga dherjisiiyo kabacdi la gaajaysiiyo weeye oo markaa markaa calooshu dhuudhuubato oo waxa weeye calooshu ay xoodmayso hadhow aad buu u dheeraynayaa markaa fardaha noocaasa waa ka dheereeyaan ba layihi fardaha kale waayo sababtu waxa weeye xoog buu yeelanayaa oo baruurtii iyo wixii dhan baa ka dhamaanaya wuxuu noqonayaa faras aada u dheereeya oo xoog badan qaala tacaala ilahi marka waxau yihi wuxuu yihi rudduuha calaya macnaha nabiy sulayman alayhi salaam waxau yihi inii axbabtu xuba alkhayri can dikri rabbi xataa tawaarat bilxijaab ay macnaha qoraxdii ilaa ay ka dhacday oo salaadii casr matalan ay ka tagtay ama waxa weeye ayba ku sigatay inay dhacdo ayuu wuxuu ku mashquulay fardihii ibn kahiir waxa uu leeyahay laba qowl ba la yidhi rudduuha calaya fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq qaar waxay yidhahdeen culummada masaxa wuu masaxay qoobabka iyo waxa weye qoorta ayuu dhididkii iyo ka masaxay oo waxa weeye maaragtay ma uu diline wuu masaxay qaarna waxay yidhahdeen sida selafka in badan ay yidhahdeen markuu maaragtay eh, lagu soo celiyey ayuu maaragtay seef intuu qaatay qoorta iyo qoobabka ka jaray oo waxa weeye uu laayey fardihii oo dhan ba ibar ka dhigay oo waxa weeye uu seef la dhex galay haddaba marka qowlkaas waxa u leyahy ibn kathir raximahullah in badan oo selafka ah ayaa qowlkaas na yidhi in badan oo selafkaana waxay yidhahdeen maya ma aha layn eh mana uu layn ee wuu masaxay oo iibkiibuu ka masaxay maadaama lasoo cayriyey oo lasoo tartansiiyey haddaba marka muxuu u laayey bay yidhahdeen waxay yidhahdeen wuu ku mashquulay ilaa salaadii casar ka tagtay oo qoraxdii dhacday oo haddaday qoraxdii dhacday oo mashquulay qofkii jihaadna u diyaar garoobayey dagaal iyo waxa weye hawl uu ku jiray farduhu maxay dhimeen iyagu sidoo kale waxaa sugnaatay wa ruwiya hada can caliy cali bn abi talib baa laga wariyey inuu maaragtay ilaa qoraxdii dhacday uu maaragtay uu ka mashquulay laakiin wuxuu leyahy ibn katir raximah llah wاladii yuqdacu bihi anahu lam yatruk asalaata camdan min gayri cudrin macnaha salaada kas uguma uu tegin ee wuu ilaawey ama uu mashquulsanaa oo cududaar buu leeyahay waayo sababtu waxa weeye salaada waktigeeda in laga tago ma aha oo waxa weye arrintaas suurtagal ma ilaa in la yidhaahdo diintii nabiyullahi sulayman iyo shareecadoodii way ku banaanayd in salaada dib loo dhigan karo laakin waxa weeye arrintaasi daliil looma hayo marka salaadii haddii aad ilowdid way sugan tahay ah, qofka hadduu ama salaadii ilaawey ama ka mashqulo markaa waxa weeye uu ilaawey inuu dib ka tukan karo waa arrin sugan weye nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadii la joogtay maalintii khandaq markay diga ay ku jireen godkii ay qodayeen salaadii casar waa ka tagtay oo waxa weye ilaa qoraxdii dhacday cumar ibn khadaab waatuu maaragtay ku soo baxay nebiga isagoo habaaraya gaaladii markaasuu waxa uu yidhi salaadii casar bay naga mashquuliyeen markaasuu nebigu wuxuu yidhi way naga mashquuliyeen ilaahay maaragtay laabtooda ka buuxiyo naar iyo dhibaateed macnaha salaadii cashar casar ayay naga mashquuliyeen kabacdina nebigu waa tukaday alayhi salatu salaam iyo saxaabadii way laakiin qaar selafka kamid ahba waxay ku tageen oo yidhaahdeen salaatul khawf intayna soo degin bay ahayd oo waxay yidhaahdeen maaragtay salaatu khawf intayna soo degin way banaaneed in salaada dib loo dhigo oo waxa weeye nebigu dib buu u dhigay ema ilaawin marka nabiyullahi sulayman arrintiisu waxa weeye bay dhaheen iyadana waa saas oo kale dagaal buu ku jiray iyo jihaad oo u diyaar garoobayey marka salaadii casar ayuu dib u dhigay laakiin markay salaatu khawf soo degtay oo waxa weye axkaamtii soo degtay salaatu khawfka kabacdi in dib loo dhigo ma banaano bay dheheen w calaa kulli xaal marka noocay doontaba ha noqotee waxa uu ku mashquulay nabiyullahi sulayman calayhi salaam fardihii oo waxa weeye salaadii casar ilaa ay ka tagtay xataa tawaarat bilxijaab ay macnaha ilaa ay qoraxdii ka dhacday laakiin qaar baa culimmadu waxay leeyihiin ay xataa tawaarat bilxijaab waxay usoo noqonayaa kalaamkaasi fardihii ay macnaha salaadii casar kamaba tegine arrinta loo jeedo waxa weeye ilaa ay ka qarsoomeen fardihii oo maaragtay sidii loo tartansiinaya ay ka qarsoomeen markaasuu yihi igu soo celiya haddana oo waxa weye markii loo keenay iyagoo soo dhiriday ayuu markaas masaxay oo qoorta ka masaxay waxa weeye qowlkaas ayaa maaragtay macquula wey calaa kuli xaal qowlka ah fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq qowlka saxiixa oo raajixa waxa weeye walcilmu cind allah waa qowlka uu doortay ibnu jariir adabari imaamu lmufasiriin waxa weeye macnihiisuna waxa weeye inuu maaragtay uunan laynin oo waxa weeye uunan maaragtay fardihii laynin waayo fardahaani maxay galabsadeen haddii la yidhaahdo fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq maxay galabsadeen oo farduhu ay waxa weeye dembi oo leeyihiin haddii la yidhahdo seef buu la dhex galay oo waa laayey haddaba marka qowlka ibnu jariir waxa uu rajaxay cabdullahi ibni cabaas inuu yidhi masaxa alcaraqa ma uulayna waxa uu ka masaxay dhididkii qowlkaasuu rajaxay marka ma e, sidoo kale maarata ibnu jariir iyo waxa weeye culamo badan oo mufasiriinta wuxuuna ku rajaxay waxay yidhahdeen sababtu maxay tahay uu ku cadaabayo waxa weeye farduhu dembi male marka fardihii in la yidhaahdo waa la boqon gooyey oo waa la laayey oo qo qoobabka iyo waxaa laga jaray iyo maaragtay qoorta dembina aysan lahayn oo xayawaan masaakiin ay yihiin arrintaas uma habboona in nebi ilaahay uu soo diray oo waxyi kusoo degayo in la yidhaahdo arrintaas waa arrin aan habboonayn wey way waxaa kaloo uu yidhi وqad dahaba bacdu culamaa'ina ila annahu ida khaafa almuslimuuna haddii ay dhacdo ba la yidhi bacd alculamada waxay yidhahdeen haddii laakiin ay dhacdo horta diinteenna kuma banaana in la boqon gooyo fardihii la laayo laakiin hadday dhacdo baa la yidhi qaar ba waxay yidhahdeen culummada hadday dhacdo oo muslimiinta inta laga adkaado matalan fardihii laga baqo inay ka faa'idaystaan gaalada waa la boqon goyn karaa bay dhaheen arrintaasi marka waxa weye waa arrin dee gaara oo waxa weye ijtihaad markaa qofku dagaalkaa ku jiro iyo suu ijtihaado haddaba marka waraajixu wallahu aclam qowlka raajixa waxa weye qowlka ibnu jariir raximahullah waxaana rajaxay sidoo kale maaragtay eh, abubakr aljazairi iyo culamo badan ayaa rajaxday sababta loo rajaxayana waxay tahay awalan ana alkhayla laa denba laha dembi male farduhu oo in la laayo ma ay mutaysan labo waxa weeye in la boqon gooyo waa nooc min atacdiib wey oo waxa weeye cadaab weeye faraskii oo nool in waxa weye boqonta laga gooyo oo waxa weeye qoobka laga jaro waxa weye waa nooc min alcadaaba mana haboona xataa bilow aamniga caadigaa ah in la yidhaahdo faraskaa la boqon gooyo cadaab bay u arkaan maxaad moodaa marka nebi ilaahay oo macsuuma waxa weeye fardihii inuu boqonta ka jaro waxa weye arrintaa uma haboona saddex wa amaa qis eh, arrinta la yidhi maaragtay waxaa culammada qaar yidhaahdeen oo deliishadeen ninkii la oran jiray jacfar ibn abi aalib ayaa waxa weye wuxuu boqon gooyey faraskiisii maalintii dagaalkii lagu jiray mu'ta waxa weeye lagu jiray dagaalkii mu'na oo waxa weye dagaalkii saxaabo badan ay ku dhimatay weye haddaba marka arrintaasi to arrin uu ku ijtihaaday bay ahayd arrin nasana ma aha oo waxa weye maaragtay lagama qiyaas qaadan karo midda afraad waxa weeye in lagu xambaaro oo la yidhaahdo wuu masaxay de ayaa u qalanta nebiga ale nebigii nebi sulayman intii la oran lahaa fardihii buu laayey oo qoortuu ka jaray waxaa haboon in la yidhaahdo maya e fardihii ma uu layne wuu masaxay leanna aayaddu daahirkeedu wuu masaxay bay tiri marka mar haddii la yidhi wuu masaxay fadafiqa masxan bisuuqi walacnaaq de wuu masaxay lakin in la yihahdo wuu laayey oo qoortuu ka jaray kalaamkii reer bani israa'iil lagu raaco ma haboona arrintaa waalcilmu cind allah ilah baa garanaya qaala ibnu kasiir wuxuu yihi wa qiila waxaa la yidhi inahaa kaanat khaylan cadiima fardo waaweyn bay ahayd ba la yidhi oo aad u waaweyn ayay ahaayeen ba la yidhi oo waxa weeye qaarna waxay yidhahdeen waxay gaaraysay toban kun oo faras qaarna waxay yidhahdeen cushruun labaatan kun oo faras ayay gaaraysa wa qiila waxaa la yidhi waxaa ku jiray labaatan faras oo min dhawaati alajnixa oo waxa weeye gar e, baalal leh oo waxa weeye e, duulaya ayaa ku jiray oo marka hadda inago caalamka weligeen maaynu arag faras garbale oo waxa weeye duulaya oo baalal leh laakiin waxaa sugnaatay xadiidkii abu daawuud u wariyey can caaisha allahu canha ayaa waxay tihi nebiga ayaa soo galay oo gazwati tabuk ayuu ka yimi min ghazwati tabuk ow khaybar meel yaroo markaa guriga qeyb yara ah oo maratay makhaasiinka yarkaa ah iyo sahwiga la yidhaahdo oo ay wax ku dabooshay oo mara iyo maaragtay ay daah ku xirtay ayaa dabayshu kor u qaaday markaasuu nebigu wuxuu ku arkay farda iyo waxyaala meeshii ugu jira iyo wax ay ku cayaaraysa markaasu wuxuu yidhi maxay tahay arrintaasi markaasi waxay tiri banaati waa ilmahaygii gabdhahaygii markaasu wuxuu ku yidhi oo waxaan ujeedaa faraskaas muxuu yahay faraskaas garbaha leh oo e, e, baalasha leh waa maxay markaasay waxay tiri waa faras baala leh markaasuu yidhi ma faras baala leh xaggee buu ka yimi maxay tahay faras baala leh farasun lahu janaaxaan ma faras baalo leh oo garbale oo duulaya markaase waxay tihi amaa samicta miyaadan maqal anna lisulaymaan nabiyullahi sulaymaan inuu lahaa khaylan lahaa ajnixa fardo baala leh oo garbale oo waxa weeye dee duulaya inuu lahaa miyaadan maqal markaasuu fadaxika nabiyu sala allahu calayh wasalam maaragtay xataa ra'aytu nawaajidahu ilaa aan goosihiisa ka arkay ayuu qoslay bay tiri aad u qoslay nabiga calayhi salaatu wasalaam kuma u inkirin marka nebigu bes waa iska daayey marka halkaa marka waa taqriir weye waayo haddii mar nebigii u uu ka aamusay marka una dhihina ah, waxaas waa been oo wax jira ma aha oo faras baalale ma jiro hadduuna dhihin halkaa marka waa taqriir weye halkaa marka waxaa ka sugnaatay inay maaragtay fardihii nabiyullahi sulayman qaar ka mid a ay lahaayeen maaragtay guulayeen oo baalasha lagu duulo sida maaragtay shimbiraha oo kale ay lahaayeen xadiidkana abu daawud ayaa werinaya oo waxa weye waa xadiis saxiixa sida sheekh albani ku caddeeyey fi sunani abi daawud iyo aadaab zifaaf waa xadiis saxiixa wa qaala bacd culama waxay yihahdeen lama taraka markii uu ka tegey alkhayla lilah markuu fardihii intuu isaga tegey ilaahay darti uga tegey oo waxa weeye ayaa markaa allihii subxaana qaadirkaa wuxuu ugu bedelay maaragtay dabayshii dabayshaana waa noo imaan doontaa waa dabayshii kaana quduwuhaa shahrun wa rawaaxuhaa shahrun waxa weeye dabayl wax walba u qaadays lakin way noo imaanaysaa qodob gaaraynu ka dhigi doonaa haddii rabbig qaala imaamu axmed can qabiqataata waxaa laga warinayaa iyo keyrkiiba inay yidhahdeen wa kana yuktiraani safar naxwa albeyt macnaha abi qataata iyo abidahma ayaa waxay ahaayeen niman safarka aad u badiya oo aad u safar badan markaasay waxay yidhahdeen waxaanu u nimid nin min ahli lbaadiya markaasu wuxuu ninkii lagu yiri reer miyiga ahaa akhada biyadaya rasuulu llahi sala allahu alay slm biyadi rasuul lahi sal ly slam nebiga ayaa gacanteeda qabtay oo wuxuu igu yiri fajacala yucallimanii mima callamahu llah wixii ilaahay uu baray ayuu baray bu yidhi kaasuu nabigu wuxuu igu yidhi bu yihi inaka laa tadacu shayئa ibtigaaa wajhi اllah ilaahay daraaddii wixii aad uga tegtid ilaa acdaaka allahu khayra minhu ilaa ilahay wuxuu ku siinayaa oo kugu bedelayaa wax ka khayr badan marka waxaad ilaahay darti uga tegtid ilaahay wax ka khayr badan ayuu kugu bedelaya rawaahu wakiic ayaa wariyey fi zuhdi iyo imaamu axmed iyo nasa'i fi lkubra waana xadiis saxiixa sida sheekh albani ku caddeeyey ku cadeeyey maaragtay silsilada fi silsilati axaadiis daciifa ayuu ku caddeeyey lakin xadiidku waa xadiis saxiixa ah. oo waxa weye shiku waa caddeeyey inuu saxiix yahay lafdigiisuna wuxuu ahaa inaka lan tadaca shay-an macnaha waxaad ilaahay darti uga tegtid waxa weye allihii subxaana qaadirka ah haddaad ilaahay darti wax uga tegtid wax ka khayr badan baa ilahay kugu bedelaya oo rabbigii subxaana qaadirka uu ku siinaya haddaba qodobkaa waxaa inooga caddaaday nabiyullahi sulayman calayhi salaam fardihiisii inuuna laynin ee waxa weye arrintu ay ahayd inuu maaragtay dhex galay oo waxa weye markaa uu masaxay oo waxa weeye ilaahayna u toobad keenay ayay markaa inoo caddaatay haddaba marka waxaan soo gudbaynaa qodobka toddobaad oranaya dikru ma aataahu llahu min almulki bacda tajdiidihi bayt almaqdis markii uu dhisay nabiyullahi sulayman bayt almaqdis marka nabiy llahi sulayman markii hore de waxaa dhisay bayt lmaqdis maaragtay eh, nabiy llahi ibrahim lakin wuu tajdiidiyey oo wuu cusbooneysiiyey ayaa la yidhi qaala allahu tacala ilahi waxa uu yihi markuu fardihii inooga sheekeeyey ayaa ilahay haddana waxa uu yidhi walaqad fatannaa sulaymana wa alqaynaa calaa kursiyihi jasadan uma anaab waxay leeyihiin culummadu nabiyullahi sulayman aayadda daahirkeedu waxa weeye in la imtixaamay jasad dee jasadkaasi wuxuu ahaa ilaah baa garanaya ayaa lagu riday kursigiisii wax ku xukumayey kabacdina ilahay ba u toobad keenay way qaala ibnu katir raximahullah waxa uu yihi ibnu jariir iyo ibn abi xaatim waxay sheegeen iyo keyrkoodba mufasiriin badan waxay sheegeen aathaar badan meeshaan oo selafka ay ka wariyeen macnaheeduna waxa weye aktarkeeda waa reer bani israa'iil ayaa lagala kulmay oo waxa weye aathaartaas oo dhan waa waxyaalihii reer bani israa'iil lagala kulmay weeye madmuunka aayadda iyo wuxuuhan ay keenayaanna waxa weeye waxaa la yidhi ana sulaymana calayhi salaam gaaba can sariirihi arbaciina yowman waxa uu ka maqnaa gurigiisii sariirtiisii ayuu wuxuu ka maqnaa afartan beri waa markuu ku mashquulsanaa bayt lmaqdis dhisidiisa iyo hawshis uma caada ilayhi markuu kusoo noqday gurigiisii walama caada amara bibinaai bayt lmaqdis may marka hore meel kaloo ku maqnaa laakiin markuu afartankii beri soo noqday ayuu bayt lmaqdis dhisay markuu dhisay ayuu markaa kusoo noqday oo markaa yimi markuu dhisay marka u diyaariyey oo waxa weye uu tajdiidiyey isaga markii hore nabiyullahi ibrahim baa dhisay oo waxa markii hore diyaariyey lakin isaga waa tajdiidiyey waayo waa inaga xadiidkii inoo soo hormaray uu nebiga la weydiiyey abidari markuu weydiiyey abu dhari uu yihi nebigaan weydiiyo waxaan idhi yaa masaajidkee ugu horreeyey oo dhulka laga dhisay markaasuu wuxuu yidhi almasjid alxaraam markaasaan waxaan ku yidhi yaa ku xigay markaasuu yihi bayt lmaqdis markaasaa waxaan ku yidhi meeqaa udhexaysay markaasuu yihi arbacuuna sana marka nabiyullahi ibraahim calayhi salaam ayaa bilaabay aasaaskiisa oo dhisay labada masaajidba bayt lmaqdis iyo bayt alxaraam labadaba laakiin nabiy llaahi sulayman calayhi salaam wuu tajdiidiyey oo waa cusboonaysiiyey muddo badan baana udhexaysay nabiy llahi ibraahim iyo nabiy sulayman marka wa kana su'aaluhu almulka aladii laa yanbagi waatuu ilaahay weydiistay markii hore nabiy llahi sulayman inuu ilaahay siiyo boqortooyo mulki markuu tooba keenay oo huma anaab uu ilaahay usoo noqday ayuu nabiyullahi sulaymaan ilaahay beryey qaala rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yenbagii liaxadin min bacdi inaka anta alwahaab alihii subxaana qaadirkaabuu weydiistay boqornimo iyo mulki aan cid waxa weye isaga udhiganta ayna jirin laakiin horta intaynu halkaa u gelin qodobkan qowlkan odhanaya waanu imtixaanay rabbigii subxaana qaadirka ayaa garanaya wax lagu imtixaamay laakiin looma hayo wax daliila oo caddayna inuu waxa weeye maaragtay noocaa iyo noocaasi ahayd la yihaahdo laakiin bal aqwaasha ayaynu eegeynaayo waxay culimadu ka yidhahdeen qaala ibnu kathiir waxa uu yidhi nabiyullahi sulayman ilaahay waxa uu weydiistay boqortooye markuu baytulmaqdis diyaariyey sida cabdullahi ibni camr ibn alcaas uu yidhi qaala qaala rasuulu llahi sal allahu alay slam rasuulka ilahi baa waxa uu yidhi ina sulaymana nabiyullahi sulayman lama banaa bayt almaqdis markuu bayt almaqdis dhisay ayuu alihi subxaana qaadirkaa saddex arrimood weydiistay laba waa la siiyey middii saddexaadna waxaan rajaynaynaa in annagana la siiyo muxuu weydiistay marka waxa uu weydiistay in la siiyo xukum aan cid isaga u dhidanta jirin oo waxa way cid dambe oo isaga ka dambaysa aan la siin ilaahay waa siiyey marka oo mulki iyo boqortooyo ayaa ilaahay weydiistay oo wuxuu yidhi laa yenbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab ilahay waa siiyey wa sa'alahu wuxuu weydiistay haddana in horta markuu ugu horreye wuxuu weydiistay naxnu narju an wuxuu sa'alahu xukman yusaadifu xukmahu xukun buu weydiistay fa acdaahu iyaa wa mulkan laa yenbagii liaxadin min bacdi macnaha boqortooyu weydiistay waa la siiyey haddana wuxuu weydiistay xukum aan isaga dib dambe boqortooyadiisa inuu ilaahay siiyo inaan cid dambe wax u dhiganta la siinin oo isaga cid ka dambaysa inaan la siin waxa la siiyey oo kale rabbigii subxaana waa ka aqbalay oo waa siiyey midda saddexaad wuxuu weydiistay wa sa'alahu ayama ayuma ayama rajulin kharaja min beyti la yaziidu ila asala fi hada almasjid ay bayt lmaqdis qofkii masaajidkaa baytulmaqdis yimaada oo soo aada oo gurigiisa inta kasoo taga baytulmaqdis yimaada oo salaad usoo soo aada inuu qofkaa ilaahay u dembi dhaafo oo dunuubtiisa uu ka dhigo sidii hooyada dhashay taa marka nabiyullahi sulaymaan lama siinin nebigu wuxuu yidhi fanarju waxaan rajaynaynaa fa naxnu narju an yakuna allahu qad acdaana iyaha ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ummadayda uu siiyey arrintaa oo qof walba oo muslima ah oo baytulmaqdis inta taga qof walba oo muslima ah oo baytulmaqdis inta taga salaad kusoo tukada inuu ilaahay u dembi dhaafayo ayaa maaragtay xadiidkaasi caddaynaya xadiidka marka nebigu qowlkaa ugu dambeeya waa kan dhahaya fa naxnu narju an yakuna allahu qad acdana iyah ay macnaha ummadda islaamka xadiidkaa waxaa werinaya waa xadiis saxiixa waxaana werinaya maaragtay imaamu eh, axmed ayaa werinaya iyo ibnu maaja iyo waxa weeye kayrkood sida nisaa oo kale iyo waa xadiis saxiixa marka iyo ibn khusayme iyo xaakim iyo xaakimna waa saxiixiyey oo waxa uu yihi waa saxiix oo waa xadiis saxiixa eh, sheikh albania raximah llah wa waafaqahu dahabi imaamu dahabina waa ku waafaqay wasaxaxahu sheekh albani fi sunan nisaa iyo sunan ibn maaja wa xadiis saxiixa wuxuu inoo faa'ideeyey marka nabiy llahi sulayman alayhi salaam saddexdaa arrimood oo ilaahay uu ka beryey laba waa la siiyey mid baa u dhimanayd tiina waxa weeye nabiga alayhi salaatu wasalaam macnaha laba waa la siiyey xukum waa la siiyey mulkigana waa la siiyey oo hadde in jinni iyo shayaadiin iyo cid walba loo adeejiyo ayaa allihii subxaana qaadirkaa ufududeeyey cid dambe haddaba marka oo arrintaas helaysaa ma jirto sida maaragtay eh, nebigu caddeeyey arrintaa la siiyey isaga cid dambe lama siin oo isagay ka dambeysay way wuxuu yidhi faama alxukmu aladi yuwaafiqu xukma allah tacaala faqad athna allahu tacaala calayhi wa cala abihi nabiyullahi daawud iyo nabiyullahi sulaymaan ba ilaahay wuxuu ku ammaanay xukum waafaqsan inay xukumi jireen diinta ilaahay inay ku xukumi jireen oo waxa weeye xukumkiisa u waafaqsanaa xukumka islaamka oo waxa weye kitaabki iyo diintiila ay ku xukumi jireen qaala allahu tacala ilahi waxa uu yihi wa daawuda wa sulaymana id yaxkumaani fi lxarqi id nafashat fiihi ganamu lqowm wa kunaa lixukmihim shaahidiin nabiyullahi daawud iyo nabiyullahi sulayman ayaa waxaa loola soo xukun tegey ma aragtay markii ay maaragtay eh, xoolihii ay galeen beer dad leeyihiin hanamu lqowm ayaa waxay galeen ariga wey xoolaha ayaa waxay galeen dad beertood markaasay cuneen markaasay isku qabsadeen oo waxa weeye loo soo xukun tegey marka nabiyullaahi daawuud baa joogay markaa ilaahay waxau yidhi fafahamnaaha sulayman wa kulan aataynaa xukma wa cilma waxaan fahansiinay qadiyadii nabiyullaahi sulayman kulligoodna waxaanu siinay cilmi iyo maaragtay maaragtay iyo xukum ayaan siinay waxa uu yidhi ibnu kathiir marka waxa uu sheegay shuraix alqaadi waxa uu yidhi iyo selaf badan oo kalaba waxay yidhaahdeen anna haa ulaai alqowm kaana lahum karmun waxay lahaayeen geedka cinabka la yidhaahdo ayaa beer ugu tiilay ari baa inta galay beertii baabi'iyey habeennimo kabacdi bay la soo dacaweeyeen oo waxaa la iskula yimid nabiyullaahi daawuud nabiyullaahi daawuud marka waxa uu yidhi geedkii ma burburiyey arig eerbu ka dhigay ha oo dee cinabkii oo dhamaatay qaata marka arig arigaad leedihi oo waxa weeye wuxuu yidhi fataxaakamu ilaa daawuud faxakama liasxaabi alkaram biqiimatihi may qiimihiibuu uxukumay oo wuxuu uxukumay waxaad leedihiin geedka qaymihiisii arig cinabkii baabaay lacagtii baa layda siinaya qiimihi baad leedihi falama kharajuu calaa sulayman markay soo baxeen marka oo sulaymaan u yimaadeen bu wuxuu yidhi bima xakama laka nabiyullah muxuu idii xukumay qaal waxay bikada o kada markaasuu wuxuu yidhi ama law kuntu ana lama xakamtu ila bitasliimi alghanam ilaa asxaabi alkaram waxa weye anigu arigaan qoladan ka qaadi lahaa waxaan u dhiibi lahaa qoladii beerta lahayd waxaan oran lahaa ariga haysta oo sii maala oo isticmaala idinkana qoladii beerta laga eh, eh, burburiso ariga lahaydna waxaa odhan lahaa beertii hagaajiya oo beera oo waxa weye markaad beertii hagaajisaan oo sideedii kusoo celisaan ayaa arigiina laydiin soo celinaya arrintii baa marka waxaa gaadhay nabiyullahi daawuud markaasu waxa weeye uu ku xukumay sidii uu yihi xukumkii waxaa waafaqay alayda taasaa saxiixa oo waxa weeye sulaymaan oo dee markaas maaragtay wiilkiisii oo jooga ayaa markaa ah saa ku xukumay isagina waa ka yeer qaar selafka ka mid a ayaa saa kusoo arooriyey wuxuu yihi sidoo kale wa qariib eh, ibnu kasiir wuxuu yihi arrin u dhow arrintaas oo kale ayaa xilligii nebiga dhacday calayhi salaatu wassalaam xadiidkii abu hurayra ayaa weriyey nebiga calayhi salaatu wassalaam baa waxa u yimid buu yihi wuxuu yidhi waxaa dhacday baynamaa imra'ataani macahumaa nebigaa meer wuxuu yidhi maya waxay ka sugnaatay imaamu abu daawud xilligiisi bay arrintu dhacday iyo sulayman laakiin nebigaa ka sheekaya calayhi salaatu wasalaam ee xilliga nebiga ma dhicin oo qiso kale ay ahayd qisada xilliga nebiga dhacday wuxuu yidhi marka xadiidkan wuxuu leeyahay laba gabdhood oo dumara ayaa waxa weeye laba ilmood oo yar yara ayay haysteen oo laba wiila meel bay wada joogeen ciyaalkuna waa cayaarayeen waraabaa inta u yimid labadii wiil mid ka mid a ah ayaa di'digii qaatay markuu qaatay ayaa tii weynayd waxay tiri wiil baa soo haray wiilna waraa halkii baa cunay marka kii soo haray ayaa tii weynayd waxay tidhi waa wiilkaygii wiilkaagiina waxaa qaatay bahalkii tii yarayd baa waxay tiri ilaahay ka cabso wiilkayga ha qaadani wiilkaagii weye wiilka bahalku qaatay iyo wiilkayga iida waa la isku qabsan waxaa la iskula yimid nabiyullahi daawuud calayhi salaam nabiyullahi daawuud markii loo yimid oo waxa weeye arrintii loo sheegay ayuu wuxuu u xukumay tii weyneyd markuu waraystay labadoodiiba ayuu tii weyneyd u xukumay ilmihii oo wuxuu is iri kolley tanaa weyn oo maaragtay ama run sheegaysa ama tan yar waxbay dhali doontaa ama kolley asbaab un tii weyneyd buu u xukumay nabiyullaahi sulaymaan baa loo yimid markaasu wuxuu yidhi anaa kala xukumayo ii keena le yarayd weli ma samrayso wiilkeediioo la qaadanayo oo nool kama sabri karto laakiin wiilkeeda hadday ogtahay tahay in waraaba cunay waa ka sabri kartaa wuxuu yidhi ii keena sakiin bu yidhi middi ii keena anaa kala saaraye middi ii keena mididii baa loo keenay wuxuu yidhi waa idii kala goynayaa buu yidhi wiilka intaan kala gooyo oo kala jeexo midiinba qaar ha qaadato oo waxa weye markaas saasaa idinku kala saarayaanu wiilka waa gawraca waa kala goynayaa adiguna jeexaan qaado adna jeexaan qaado markuu sakiintii qaatay ayaa tii yarayd waxay tihi la laa tafcal yarxamuka allah ilahay haku kuu naxariistee saa ha samaynin huwa ibnuha iyadaa iskale si si iyada bay tiri waayo waxay tihi kolley hadduu noolaanayo waa wiilkaagiya iska noolaado oo ha haysato intii la kala goyn lahaa ilaan waa dhimanayaayo faqadaa bihi lahaa tii yarayd buu uxukumay marka wuxuu yidhi adaa dhalay marka tii weyneed iyadu kama nixin wiilkii markii la yidhaha la kala gooyo oo iska aamustay laakiin halkaa marka waxaa ka caddaatay inay tan yar ay dhashay ilmihii waayo hooyo ma ogola ilmiheed in la yidhahdo waa la gowracaya way naxaysaa laakiin tan kale ma kala jeclo maadaama iyadaba wiilkeedii waraaba cunay waxay de kana hana dhaafo labadaba hana dhaafeen imaamu bukhaari iyo muslim baa wariyey waana xadiis saxiixa labadaa arrimoodba marka nabiyullaahi sulayman halkaa weeye macnaha loo jeedo fafahamnaaha sulayman labadaas xukum ayaa nabiyullahi sulayman xukumay markaa kabacdi ayaa markaa kuusaa uxukumay ilahay baana fahamsiiyey wuxuu yidhi marka ibnu kathir raximahullah waxaa dhici karta buu yidhi eh, kula min alxukmayni kaana saa'iqan fi shariicatihim arrintu ijtihaad bay ahayd nas looma haynin nabiyullahi daawud waa ijtihaaday nabiyullahi maaragtay eh, sulaymanna waa ijtihaaday waxaana waafaqay ijtihaadkii ila ijtihaadku qofku hadduu ijtihaado oo aan daliil loo haynin qof unbaa waafaqaya waxaa asiibay marka nabiyullahi sulayman calayhi salaam kabacdina ilaahay ku ilhaamiyey sidaa daraaddeed baa ilaahay ammaanay oo labadoodiiba ku yiri marka nabiyullahi daawuudna ma khaldana labaduba waa saxan yihiin sidaa daraaddeed baa ilahay waxau yihi wa kullan aataynaa xukman wa cilma labadoodiiba waxaanu siinay xukum iyo cilmi ayaan siinay وskrna mعa dawud اجibaala yصbxna والطyr وkuna faaciliin وcalمnaahu صنcة labusi lakm lتxsinakm min ba'sikm fhal antum shaakiruun marka wanaaggii nabiy llahi daawud baa laga shekeeyey waxa weye sidaa daraaddeed marka labadooda midna ma khaldanayn awal baana soo sharaxnay aayadaha uma qaala tacala ilahi waxa uu yihi waa kan marka macalshaahidkii arrintii maaragtay mulkigii iyo ilaahay uu siiyey iyo waxa weeye wanaagiisii uma qaalat tacala ilah waxa u yidhi walisulaymaana ariixa caasifatan tajri biamrihi ila alardi alatii baarakna fiiha wa kuna bikuli shayin caalimiin waxaanu siinay buu yidhi nabiyullahi sulaymaan dabayshii caasifa waa dabayl magaceed tajri biamrihi ila alardi alatii baarakna fiiha macnaha dhulkii ilahay barakeeye wa ardu sham ayay soconaysaa wa kuna bikuli shayin caalimiin wax walbana waa ogna wa min ashayaaiini man yaquusuuna lahu wa wayacmaluuna camalan duna dalik shayaadiintiina waa ufududaynoo qeyb waxaa kamid a badda inta quusaan uga soo saaraya nicmada ku jirta iyo wanaagga iyo dahabka iyo lulua iyo kuwo wax kale u samaynaya wa kunaa lahum xaafidiin ilaahay baana maaragtay xifdiyayay kulligood marka wuxuu leyahy ibn kathir raximah llah ilaahay waxa uu yidhi fasakharnaa lahu riix aayad kale waxaa lagu yidhi fasakharnaa lahu riixa tajri biamrihi rukhaa'an xaytu asaa wshayaaiina kula bannaa'in wagawaas wa aakhariina muqaraniina fi lasfaad hada cadaa'una famnun aw amsik bigayri xisaab waina lahu cindana lazulfa waxusna ma'aab fi suurati sad ibn kaiir waxa uu leeyahay lama taraka alkhayla ibtigaaa wajhi illah markuu isaga tegey fardihii cawadahu allahu minha arriix dabayl baa ilaahay ugu bedelay hiya asracu sayran wa aqwaa wa acdamu waxa weeye ka dabayl ka xoog badan fardihii oo ka dheeraysa oo wax walba ka qaada og ayaa ilaahay ugu bedelay tajri biamrihi ruqaaan xaytu asaab xaytu araada meel walba oo uu doono ayay geynaysaa waxaa la yidhi buu yidhi kaana lahu busaatun gogol la go gogol baa la gogli jiray markaasuu wax alla wixii ciidankiisa ahaa iyo isagii iyo fardihiisii kulli waxa weeye gogashaa dusheeda ayaa la fariisanaya oo lagu fariisanaya markaasuu wuxuu samaynayaa waana gogol weyn bay ahayd baa la ilaahay siiyey oo uu fidin jiray wax walba la saarayo dadkii o dhan waa ku guuraya xoolihii wax walba xayawaankii jinnigii kulli waa la fuulaya jinni iyo insiba wغayri dalika min alxayawaanaat faida araada buu yihi safaran hadduu safar doono ama uu dagaal u baxayo oo waxa weye uu jihaad gelayo oo waxa weye uu doonayo inuu tago wuxuu u yeeranaya marka halkaa busaadka ayaa dusha laga fuulayay markaasuu wuxuu u yeeranayay maaragtay dabayshii fadakala taxtahu hoos bay ka gelaysa faida istaqala bayna aلsamaa'i w alardi kor markay dabayshu geyso oo waxa weeye ayuu amara ruka marka dabayshii hore baa la yidhi oo waxa weye maaragtay laba dabaylood baa meeshan lagu sheegay oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirkaa uu siiyey mid waxaa la yidhi ruka ayaa mid lagu sheegay midna caasifa marka waxa weye wuxuu leeyahay ibnu kahiir raximahullah amara rukaa dabayshii rukaaga ayuu u yeeraya fasaarat bihi way wadaysa fain araada asraca min dalika amara alcaasifa haddii uu doono inay la dheerayso midda caasifada ayaa dheeraysa oo waxa weeye durba dedejinaysa taasuu u yeeranaya markaa faxamalatu way xambaaraysay asrac maa yakuun fawadacatu fi ayi makaanin shaa meeshuu doono ayay dhigaysa oo waxa weye ay geenaysa waa arrin marka cajiiba oo aad iyo aad u cajiiba wey marka wuxuu leeyahay ibn kair rukaagu ayaa fududayd oo waxa weeye tartiib bay u soconaysay laakiin caasifada markuu deg deg rabo ayuu u yeeranayay ba lii bixaydu inahu kaana buu yidhi wuxuu samayn jiray buu yidhi fii awali nahaar subaxdii ayuu wuxuu ka guuri jiray meesha la yihahdo baytulmaqdis ayuu ciidankiisa wixiisa markuu diyaarsado ayuu dabaysha u yeerayaa way dhifanaysaa waxay geynaysaa meeshii uu doono galabtana meesha matalan magaalo la oran jiray dakara oo waxa weeye loo socon jiray ba la yidhi bil waa dhulkaan hadda faris iyo dhankan weye iran iyo xaggeeda oo loo socon jiraa la yidhi baytulmaqdis iyo iyada bil ayuu wuxu weye intuu subaxdii baytulmaqdis ka qaado dabayshu ayay magaaladaa geynaysaa fa yuqiimu hunaaka ilaa aakhiri nahaar galabtao dhan buu iska joogayaa maanta o dhan uma yaruuxu wuu soo galab caraabayey dabayshii baa soo dhifanaysay maqrabkiiba waxay keenaysay baytulmaqdis gurigiisiibuu kusoo noqday meeshii bil loo soconayay sidaa daraaddeed ba ilahay waxa uu yidhi walisulaymaana riixa guduwhaa shahrun aroortii jarmaadkeedu waa meeshii bil loo socdo wa rawaaxuhaa shahrun galabtiina waxay soo caraabaysaa meeshii bil loo soconayey wa asalnaa lahu cayna alqidri wa min aljinni man yacmalu bayna yadayh dib bay inooga imaanaysaa aayaddaa iyo waxa weeye macnaheeda waay qaala alxasan albasri waxa uu yidhi kaana yaqduu min dimishqa dimishq magaalada dimishqa oo waxa weeye suuriya magaalo madaxdeeda ayuu subaxdii ka car ka jarmaadaya markaasuu wuxuu tegayaa isdakra maaragtay isdakra waa magaalada ku taala xaggaa iyo eran marka waa meel loo socdo baa la yidhi masiratu shahrin dimishqa marka la joogo ama baytulmaqdis la joogo magaalada asdafra waxay ku jirtaa baa layihi bil baa loo socdaa qofka faraska iyo saaran ama waxa weeye rakuub saaran hadduu doono haddana intuu ka caraabo meesha la yihaahdo isdakhra ayuu galabnimada wuxuu tegayaa la yihi maaragtay kabul waa afghanistan waa caasimadda afghanistan kabul kabul way jireen ba la yidhi beriga oo waxa weye isdakhrada xataa waxa dhisaa laleeyahay nabiyullahi sulayman oo jinnigii iyo shayaadiintii ku dhisay ayada culimada qaar leeyihiin marka waxay leeyihiin isdakra iyo kabulna waxaa loo socdaa dil marka sidaa daraaddeed ayaa ilaahay waxa uu siiyey dabaysha qaala ibnu kahiir waxa uu yihi waxa uu yihi waqad dakara dad badan baa waxay sheegeen magaalooyinka noocaasa isdakra iyo inuu dhisay jinnigii ku dhisay nabiyullahi sulayman wa kaana fiiha waxyaalo badan oo mamlakadiisa ayaa kyaa eerkaas o dhan gaadhay ba leyihi wuxuu ahaa ba leyihi qiraaru mamlakatihi aturk qadiiman waa dhulkan turkiga oo eredaas oo dhan ardufaris iyo dhulkaas o dhan baa la isku oran jiray turkiya eredaas o dhan isagaa xukumi jiray ba leyihi wakadalika gayruha magaalooyin kalena xataa wuu dhisay ayaa la yihi oo jinnigii iyo ku dhisay oo waxa weeye wada macruufa dhulkaas oo dhan ka mid ah wuxuu yidhi marka wa ama qawluhu tacaala allihii subxaana qaadirkaa markuu dabayshi inoo sheegay ayaa ilaahay waxa uu yidhi haddana markuu yidhi maaragtay qudu wa shaarun wa rawaax wa shaarun wa asalnaa lahu cayna alqibri wa min aljini man yacmalu bayna yadayhi biidni rabbi waman yaziq minhum can amrina nudiqhu min cadaabi asaciir kii waxa weye amarkiisa qofkii khilaafa marka maxay tahay qidrigaani wuxuu yidhi wa ama alqidri buu yihi waxa weeye waa wuxuu leeyahay cabdullahi ibn cabaas iyo mujaahid iyo cikrama iyo keyrkoodba annuxaas waxa weye waxyaalahan macdanta iyo nuxaasta iyo laga sameeyo weeye bay dheheen oo waxa weye qidrigu qaala qataata wuxuu yidhi kaanat bilyaman yaman baa ilaahay wuxuu uga dilaaciya la yidhi il maartaas oo nuxaastaas oo waxa weye maaragtay ka burqanaysa qaala sudiy wuxuu yidhi saddex beri bay ishaasi soconaysay markaasaa meel walba laga buuxiyey marka guryaha lagu dhisi jiray oo waxyaalo badan baa lagu samayn jiray wa amaa qowluhu wa min aljinni man yacmalu bayna yadayhi biidni rabbihi maxaa laga wadaa ibnu kathiir wuxuu yidhi ilaahay wuxuu u sakiray jinnigii cumaalan iyagoo shaqaale u ah oo u shaqaynaya wuxuu doona u qabanaya oo aan amarkiisa khilaafaynin baduu u diraya dhulku u diraya guryahay u dhisayaan wax walbay samaynayaan yacmaluuna lahu maa yashaa min maxaariiba waxay u samaynayeen maxaaribta ay alamakin alxasana maxaaribta waxaa la yidhaha guryaha waaweyn oo waxa weye wan wanaagsan oo si fiican loo dhiso ayaa la yidhahdaa waman kharaja midkii diida oo arrintiisa khilaafana wuu cadaabayey markaa wuu cadaabayey markaa cadaabku samaynayey wuxuu yidhi min maxaariiba wa tamahiila tamaashiilkana waxaa laga wadaa assuwar fi ljudraan guryaha iyo derbiyada waxa lagu sasawiro oo waxyaalo lagu qurqurxin jiray laakin diinteenna inagu ma ogola shareecadeenna way xaaraantinimaysa ila iyaga shareecadooday ku banaanayd wajifanin kaljawaab qaala cabdullahi ibn cabaas wuxuu yihi aljafan waxaa laga wadaa aljafna waxa weeye buu yihi min alardi ay matsalan kal xiyaad eh, macnaha berkadaha waaweyn oo kale oo lagu dabaasho ama barakaha waaweyn meelaha biyaha lagu sameeyo sidoo kale mujaahid waxau yidhi xasan iyo qataata iyo daxaak waxay yihahdeen wa cala hadihi riwaaya saasay iyaguna yidhahdeen waa berkadaha waaweyn bay dheheen jawaab maaragtay wa jafanin jawaab ay berkado waaweyn oo biyaha iya u samayn jireen oo biyaha iyo waxaa lagu sameeyo sidaa daraaddeed xawdkaa la yidhahdaa marka ayay leeyihiin sidaa daraaddeed baa acmash waxa uu yidhi gabayar uu ku yidhi markuu ka hadlaya arrintaa taruuxu calaa aali mulaxin calaa aali almuxalliqi jafnatun jafna marka wuxuu ka wadaa berkedaa weyn wuxuu ku tilmaamay wuxuu yidhi kajabaniyati kajaba wuxuu yidhi ka jaabiyati shaykhi alciraaqi tafhaqu macnaha wuxuu ka wadaa wuxuu ku matelayaa ninka madaxda xilligaa ahaa badkada weyn ou leeyahay oo waxa weye uu ku raaxaysanayay ayay qoodadaasna leeyihiin oo kale marka calaa kulli xaal sababta ukeenaya keenaya waxay tahay macnaha waxaa laga wadaa wajafaninka lijawaab ay barkadaha waaweyn xawdka la yidhaahdo oo meelaha waaweyn ayay u samaynayeen oo nooca u samaynayeen ama wqduri raasiyaat maxaa laga wadaa ikrama waxa uu yihi yacni anahuna hawaabitun laa yazaalna quduurku waa dheriyada waaweyn amaakinahuna ay meelahooda aan ka dhaqaaqaynin oo waxa weeye dee dadki cuntada iyo lagu karin jiray oo dheriye waaweyn oo cuntada loogu karinayo ila jinni iyo insi iyo dad badan ummado badan baa ninkan la shaqaynayey nabiy llahi sulayman intaasoo dhan markii la yidhi ba waxaa la yidhi icmaluu ala daawuuda shukra wa qaliilu min cibaadihi shakuur icmaluu baa la sameeye shukri naqa marka ilaahay u shukri naqa oo aala daawuud ilahay u shukri naqa ilaahay wuxuu yidhi wa qaliilu min cibaadihi shakuur in yar ayaa ilaahay ku shukri naqda addoommada oo waxa weeye sida saxiixa dee bilo aamnigu daa'iman ma shukri naqaan qaala tacala ilah waxau yidhi washayaaiina kula bannaain wa gawaas وaakharيina mqaraniina fi اasfاad ay ana minhum waxaa ka mid ahaa shayaadiintii mid waxa weeye sakharahu fi lbinaa guryaha udhisi jireen oo qaar guryaha udhisi dhisi jiray wa minhum man ya'muruhu bilgawsi fi lmaa waxa weeye badda intuu quuso lu'lua iyo marjaanka iyo waxyaalaha uga soo saari jiray wixii aan dhulka laga helaynin wa aakhariina muqaraniina fi lasfaadi ay qaar intay caasiyeen silsilado lagu xirxiray oo la xabsiyey oo la ciqaabay oo agtiisa joogay wa haada kulluhu min jumlati ma hayaahu allahu wasahara lahu min alashyaai alati hiya min tamaami lmulki waxaasoo dhan baa ilaahay u fududeeyey nabiyullahi sulayman calayhi salaam oo waxa weeye kulli waxaasoo dhan rabbigii subxaana qaadirka ahaa ayaa u fududeeyey intaasoo dhan marka waxaad ka garanaysaa nabiyullahi sulayman calayhi salaam inuu waxa weeye wanaag weyn allihii subxaana qaadirkaa uu siiyey oo aan wanaaggiisa la gaari karin waayo sababtu waxa weeye ninka allihii subxaana qaadirkaa u fududeeyey jinni iyo insi iyo waxa weeye waxaasoo dhan haddi lama gaari karo oo waxa weye cid markaa gaari kartaa ma jirto wey waayo ducadiisii baa ilaahay ka aqbalay uu yihi rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi inaka anta alwahaab way وعn abi hurayrata radي allahu canhu waxa uu yihi nebiga wuxuu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam waa halkan wuxuu kaga hadlayaa wmin waaakharina muqaranina fi اlasfaad nabiylah nabiga alayh salat slam ba wuxuu yihi ina cifriitan habeen baa nebigu tukanayy markaasuu nebigu cifriit ba u yimid wuxuu yidhi ina cifriita min aljini jiniga cifriit jiniga kamida ayaa xalay ii yimid buu yidhi oo wuxuu damcay Eh, inuu salaadeydii iga gooyo faamkanay allahu faamkanani allahu ilahay baa makansiye waan qabtay fa akhadtu waan qabtay fa aradtu waxaan doonay an arbidahu inaan ku xiro ilaa saariyatin min sawaari lmasjidi inaan ku xiro tiir tiirarka masjidka ka mida inaan ku xiro ayaan damcay xataa tanduruu ilayhi ilaa aad eegtaan kulligiin aad aragtaan kabacdi baan waxaan xusuustay buu yidhi oo aan xusuustay ducadii nabiyullahi sulayman qaala rabbi kfir lii wahablii mulka laa yanbagii liaxadi min bacdi markaasaan iska sii daayey bu yidhi waayo sababta waxa weeye nabiyullahi sulayman baa ilaahay u sakiray waxaasoo dhan iyo jinniga iyo kulli markaasaan faraha ka qaaday bu yidhi xadiidka imam albukhaari ayaa warinaya imaamu muslim waa xadiis saxiixa wuxuu kutusayaa markaa nebiyadu inay awood uleeyihiin ilaahay haddii uu doono awood usiin karo inay jinniga iyo kulli wax walba arkaan oo waxa weye ay qabtaan oo waxa weye ay ciqaabaan an abi dardana sidoo kale waxau yihi nabiga alayh salatu salaam oo salaadiina tujinaya ayaa saddex jeer wuxuu yihi acuudu billahi minka alcanuk alcana alcanuk allah waxaan kugu nacladayaa bilacnati illaahi talaatan saddex jeer saddex jeer markuu nebigu saa yidhi oo salaadii ka baxay waxaan rasulka ilah maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi rasuulka ilaahay markaa ya rasuul allah baan idhi qad samicnaaka macnaha shaygaan aan kaa maqlnay aad awel samayn jirin muxuu yahay maxaa kugu dhacay wuxuu yidhi ina caduw allahi ibliis ibliis ayaa jaa'a wuxuu la yimid bishihaabin min naar wuxuu ila yimid buy qori daba oo ololaya inuu wejiga iga gubo ayuu damcay markaasaan waxaan ku yidhi acuudu billahi minka ilahay baan kaa magan gelayaa uma qultu waxaan ku yidhi alcanuka alcanuka waxaan kugu nacladayaa binaclati llahi taama ma uu joogsan marka wuu isoo aaday oo ma joogsan uma aradtu waxaan damcay akhdow inaan qabto marka fa wallahi lowlaa dacwatu akhiina sulayman haddaan dacwadii nabiyullahi sulaymaan ayna jirteen intaan qabto baa ida tusi lahaa oo waxa weeye aan halkaa inta ku xiro aan ku xiri lahaa tiirarka masaajidka ilaa ay ku cayaaraan ciyaalka ahlu madiina ay ku cayaaraan xadiidkana waa xadiid saxiixa oo waxa weriye imaamu albukhaari iyo waxa weeye muslim iyo waxa weye keyrkoodba way wariyeen waa xadiis saxiixa wuxuuna xaafid ibn xajar wuxuu leeyahay marka xadiidkaa waxaa loo deliishaday waxa weeye haddii qofku uu dhaar dhaarto oo waxa weeye maaragtay istitnaa uu geliyo inuuna markaas dembaabaynin ayaa loo deliishaday ayuu yidhi oo ayna waxba dhibaata lahayn waay haddaba calaa kulli xaal marka waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu arkay oo waxa weye wuuna qaban gaaray inuu maaragtay iyo waxyaalo xataa ka ka eh, arrimo kaloo kasii khatarsanaa ayaa jiray oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ku timid oo waxa weeye xadiid kale ka sheekeeyey oo arrin maaragtay aad iyo aad u cajiib ahay wuxuu leeyahay marka ibnu xajar raximahullah markuu xadiidkaa sharaxayo masaa'il badan oo fiqiya ayuu ka samaynayaa laakin macnuhu waxa weeye cala kuli xaal nebiga calayhi salaatu wasalaam allihii subxaana qaadirka ahaa ayaa awood u siiyey inuu qabto oo waxa weeye haddii uu qabtona wuxuu ku xiri lahaa meesha waaya oo arrintaasi way sugan tahay waxaynu marka qodobkaa ka faa'ideynaa markaa oo gebagabadiisa aynu qodobkaa ka qaadanaynaa nabiyullaahi sulayman calayhi salaam inuu ilaahay u fududeeyey waxa weeye arrintaas oo ilaahay jinnigii iyo insigii iyo wax walba rabbigii subxana qaadirkaa u fududeeyey qodobka sideedaad waanu usoo gudbayna waxa weeye dikru maa qiila cadadu nisaa'ihi dumar badan buu guursaday ba la yidhi maxay tahay marka dumarkaa badan iyo waxa weye arrinta ku soo aroortay qaala ibnu kathiir wuxuu yidhi selafka in badan baa waxay yidhaahdeen nabiyullaahi sulaymaan waxa uu lahaa kun dumara toddoba boqol meher buu ku qaday saddex boqolna waxay ahaayeen dumarkii uu qafaal jihaadka ku helay oo addoommadiisa ahaa ayay ahaayeen qaarna waxay yihahdeen maya saddex boqol buu meher ku qabay toddoba boqolna waxay ahayn addoommo walcilmu cinda allah ilaah baa garanaya laakin abu hurayra waxa uu werinaya inuu yidhi arrintaana wuu awoodi karay ba la yidhi oo waxa wey nabiy llahi sulayman alayhi salaatu wasalaam xoog buu lahaa ilaahiba awood u siiyey waxaana sugnaatay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wassalaam wuxuu yidhi eh, nabiyullahi sulayman calayhi salaam ayaa wuxuu yidhi qaala sulayman bnu daawuud la aduufanna laylata calaa sabciina imra'atan waxaan caawa dawaafayaa toddobaatan dumara ayaan u tegaya mid walbana ay dhali doonto wiil faras inta qaata jihaadka ilaahay u jihaada fi sabiili illah faqaala lahu saaxibuhu in shaa allah qul shaa allah in sha allah dheh in sha allah dheh ma u dhihin marka falam taxmil shay-an toddobaatankii habeenkiiba u tegey waa dumarkiisii mid ka mida uur ma yeelan hal mid baa uur yeelatay baa la iyadiina waxay dhashay ilmo dhicisa oo dhinac jeexan oo ah waxa weeye meyd ah wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam low qaalahaa ay in shaa allah la jaahaduu fi sabiili illah hadduu in sha allah odhan lahaa kuba wiilal bay dhali lahaayeen markaasay u jihaadi lahaayeen jidka ilaahay oo waxa weye ay dagaalka geli lahaayeen xadiidka marka waa xadiis saxiixa imaamu albukhaari ayaa werinaya fi axaadiis alambiya ayuu ku werinaya iyo imaamu muslim iyo kulligood werinaya wuxuu leeyahay marka ibn eh, ibn xajar raximahullah waxa uu yihi waxaa xadiidkan loo deliishaday man qaala in shaa allah dhaarto haddii uu dhaarto oo insha allah yidhaahdo wallahi saasaan samaynayaa insha allah hadduu yihaahdo oo wixii samayn kari waayo ma dembaabayo waayo insha allah mar hadduu yidhi waxa weye arrintii ilaahay buu ku xiray waxa weeye suu ka doono wa huwa itifaaq buu yidhi waa arrin maaragtay saxiixa ilaa bacda almaalikiyada khilaaf laga soo guuriyey mooye waxaa kaloo ku jirta bu yihi xadiidkan wa fiihi ma ma khusa bihi min alambiya min alquwati cala aljimac addaala calaa sixati lbadani bunaya manaa waxay kutusaysaa raganimadiisii iyo caafimaadkiisii ninka hal hameen toddobaatan dumara isku maraya nin cajiiba ayuu ahaa oo waxa weye alihii subxana qaadi isagoo weliba haddana cibaadadii iyo wax walba ku jira iyo jihaad ayuu haddana saa samaynaya wuxuu yihi marka ibnu xajar waqad waqaca buu yihi linabiyi sal allahu alay sl nebi maxamedna saas oo kale ayaa waxa weye arrintaas oo kale ayuu sameeyey buu yihi oo waxaa dhacday buu yidhi dumarkiisii inuu hal hamayn wada jimaacay oo waxa weeye iyagoo masalan sagaal dumar ahaa oo madiino joogay ayuu hal hamayn wada dawaafay hal hamayn hal mar wada jimaacay biquslin waaxid hal mar intuu qubaystay ayuu kulligood u wada tegey isagoo weliba hadde nabiyullahi nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam dee gaajo iyo jihaad iyo hawl iyo laakiin nebi sulaymaan nin boqortooye iyo maal iyo adduun oo dhan lagu sii daayey bu ahaa calaa kulli xaal noocay doontaba ha noqotee waa mucjize ilaahay uu siiyey oo waxa weye dadka kale waxaa laga yaabaa qofku ma awoodi karo laakiin quwa nafsaaniya haddii ilaahay uu siiyo rabbigii subxaana qaadirka markaa waa awoodaa qofku inuu waxaa sumeeyo qaala ibnu kahiir raxima llah waxa uu yihi waqad kana lahu min alumuuri waxa weeye almulku watisaacu dowla dowladdiisu aad bu u weynay oo dowlad weyn ayuu lahaa oo aad iyo aad buu mulkigiisu u weynaa kama qaala tacaala ilaahay meesha uu ka yidhi wa uutinaa min kuli shay waatuu lahaa nabiyullahi sulayman kabacdi markaa intaasoo dhan iyadoo la siiyey ayuu allihii subxaana qaadirka ahaa baryey oo waxa uu yihi rabbi hablii rabbi ikfir lii wahablii mulka laa yanbagii liaxadi min bacdi inaka anta alwahaab marka ibn kasiir wuxuu yihi waqad acdaahu llahu ilahay waa siiyey ducadiisii binafsi saadiqi lmasduuq nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sheegay oo waxay wateen xadiidka inoo soo hormaray in ilaahay uu siiyey walama dakara tacaala maa ancama bihi wixii loogu nicmeeyey markuu ilaahay sheegay iyo wanaaggii la siiyey ayaa haddana waxaa loogu daro waxaa la yidhi haada cadaauna famnun aw amsik bigayri xisaab qaado baa la yidhi waa waxaanu ku siinay hayso famnun bixi haddaa rabtid oo ciddaa rabta sii aw amsik ama hayso bigayri xisaab iyadan cidno kula xisaabtamayn ay icdi man shi'ta qofkaad doonta sii qofkaad doonta udiid diid siaad doontid ka yeel ku tasaruf waxa weeye siaad doontid ka yeel baa layidhi allihii subxaana qaadirkaabaa u ogolaaday oo wuxuu yidhi si alla sidaa doontid adigu ka yeel adaa xor ah oo waxa weye sidaa rabtaa ka yeeli kadhaa waay leanna sababtu waxa weeye waxa uu ahaa nebi boqorna wuu ahaa ibnu kahiir wuxuu leeyahay hadduu qofku nebi keliya yahay rasuul keliya yahay ee una boqor ahayn suu doona uma tasarufi karo waa in waxa weeye uu ilaahay awaamirtiisa ku socdaa iyo waxa weye waxyi min allah wax walba meeshii dhig la yidhaha waa inuu dhigaa ama haddii loo isugu daray boqortooyo iyo rasuul iyo iyo nebinimo waxa la yidhi isaga adiga sidii kula fiicnaata ka yeel baa la yidhi biduuni muraaqaba sidaa daraaddeed ba waxaa sugnaatay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay kala dooransiiyey ma waxaad noqonaysaa cabdan rasuulan mise waxaad noqonaysaa melig oo waxa weye wax walba baa lagu siiya sida xadiidkii uu caddeeyey maaragtay imaamu axmed iyo ay werinayeen ayaa caddeeyey arrintaa laftigiisuna wuxuu ahaa abu hurayra werinaya wuxuu yihi jalasa jibriilu ila nabiy sala llah alay slm nabiga jibriil baa nebiga u yimi fa nadara ila asama samada ayuu eegay faidaa malakun yanzilu melek baa ka soo degaya faqaala jibriil hada malak hada almalak buu yihi ma nazala mundu khuliqa ilaa markii la abuuray ilaa hadda weligii ma soo degin maanta kahor falamaa nazala markuu soo degay ayuu waxau yidhi yaa muxamed muxamedow arsalanii ilayka ilayka rabuka ilaah baa ii kaa soo diray ma waxaad doonaysaa amalikan ajcaluka ma melik baan kaa dhigaa boqor am cabdan rasuulan mise addoon rasuula markaasuu waxau yidhi fa qaala lahu jibriil jibriil buu la tashaday nebigu markaasuu jibriil wuxuu yidhi tawaadac lirabbika ya muxamed tawaadac manaha dooro cabdinimada rasuulka fa qaala rasuulu llahi sal slam laa bal cabdan rasuulan waxaan rabaa addoon rasuul ah inaan ahaado ma rabo boqortooyo waana xadiis saxiixa ah oo saxaxahu sheikh albani raximah llah fi saxiixi tarkiib saddex kun laba boqol iyo siddeetan oo imaamu axmed iyo abu yacla iyo bazaar iyo ayaa warinaya ibnu xibaan iyo waa xadiis saxiixa ah. waxaa marka halkaa kusugnaatay ibnu kathir waxau leeyahay haddii nebiga la door e, e, boqortooyo iyo mulki iyo wax walba faraha laga saaro waxaa la oranaya siaa rabtid ugu tasaruf ama haddii la yidhaahdo addoon baa tahay rasuulna ah waxa weeye waa inuu waxyi min allah wax walba meel ku dhigaa ma tasarufi karo suu doono kama yeli karo waqad jacala allahu alkhilaafata walmulka min bacdihi fi ummatihi markuu doortay nebi maxamed addoonnimo iyo rasuul ayaa boqortooyadii iyo khilaafadii iyo wax walba ummaddiisii markaa la siiyey oo ay noqdeen waxa weeye kabacdi markaa wax walba inuu ilaahay siiyo boqortooye iyo wax walba ayuu ilaahay siiyey ilaa yowma alqiyaamana ummaddiisu ay joogto oo jirto ayaa ilaahay siiyey qaala ibnu kathiir wuxuu yidhi walama dakara tacaala markuu ilaahay sheegay wixii uu siiyey nebi sulaymaan khayr oo adduunyo oo dhan ahaa ayuu haddana markaa nabbaha ilaahay wuxuu ku baraarujiyey oo baraarujiyey ma acaddahu allahu ma acaddahu lahu fi laakhira min athawaabi min athawaabi waljri aljamiil macnaha markii uu sheegay oo la yidhi adduunkaasaa rabti ka yeel haadaa cadaauna famnun oo amsi bikayri xisaab adduunkiisaama loogu raaxeeyey nabiyullahi sulayman aakhirana wanaagaana u jira ilaahay waxa uu yidhi rabbigii subxaana qaadirkaa aakhirana markaa maxaa la siinaya wa ina lahu cindana la zulfa wa xusna ma'aab xaggayagana waxa uu ku leeyahay aakhira markuu yimaado la zulfa soo dhoweyn iyo martiqaab iyo waxa weye in lasoo dhaweeyo wa xusna ma'ab iyo meel loo noqdo oo wanaagsan ay aljanna halkaa marka waxaa ka caddaatay nabiyullahi sulayman calayhi salaam inuu adduun iyo aakhiraba ilaahay wanaag isugu daray adduun iyo aakhiraba ilaahay wanaag buu isugu daray oo waxa uu siiyey khayr oo dhan wax walbaa loo jamciyey marka arrin cad weye marka oo qodobkaasi inoo caddeeyey waxaa marka qodobkaa inoo caddaynayaa nabiyullahi sulayman calayhi salaam boqortooyadiisii iyo mulkigiisii weynanka badnaydo ilaahay siiyey in aakhirana loo ballan qaaday in wanaag oo dhan la siinayo oo waxa weeye adduunka keliya ayn ahayn ee janno iyo wanaag uu la kulmayo aakhiro ayaa laynoo ballan qaaday intaa marka ayaan ku joojinaynaa qeybta saddexaad baa imaan doonta insha allah oo dhiman subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an la ilaha illa anta astakfiruka waatuubu ilayk walxamdu lilahi rabi alcaalamiin